samayntiisa oo la sameeyo ayaa islaanimo la yidhaahdaa idaa goortii dukira la sheego kullu smin magac kasta oo islaanimada iyo iimaankaa calaa xidatihi goonidiisa marka loo sheego madmuunan asagoo loo dumay ilaal aakhari kan kale loo dumay gooni buu u taagan yahay laakiin kii kale ayay wada socdaan oo faqiila la yidhaahdo almu'minuuna waalmuslimuuna jamiican yacni mu'miniin iyo muslimiin ayagoo wada jira labadii kelimo aw mufradayni ama iyagoo la kala geeyey oo mid walba goonidiisa u joogo markaa ayna wada soconin uriida waxaa loola jeedaa markaa markay wada socdaan weeye markay isla joogaan oo meel ay ku wada yimaadaan uriida waxaa loola jeedaa biaxadihimaa midkood macnan macnaa loola jeedaa macnahaasoo lam yurad aan loola jeedin bilaakhari ka kale hal meel markay ku wada yimaadaan mid walba macno kan kale uusan wada nin buu xambaarsan yahay mid walba macno kan kale macnuhu wato ka madax bannaan ayuu xambaarsan yahay wain dukira haddii la sheego axadulismayni labada magac midkood shamila wuu kulansanayaa markaa alkulla dhammaantood wa cammahum waana camimayaa yacni macnaho macaanida oo dhan labada macnoba waa wada qaadanaya way macnaha mas'aladan imaamku uu meeshan ku keenay waa mas'alada ah ee kelimada alislaam iyo kelimada al macna ahaan ma isku mid ba oo laba kelimo oo mutaraadafi mutaraadif ah xagga macnaha macnaha laga hadlayo waa macnaha sharciga wey isticmaalka sharciga ma isku macnay faa'iideynayaan mise macnaha way ku kala duwan yihin oo mid walba marka la isticmaalayo waxaa loo isticmaalayaa macno aan kan kale loo isticmaalin oo kala mada miyay kala madax bannaan yihiin xagga macnaha loo isticmaalayo mise labada kelimo waa isku mid oo waa mutaraadifoo hal shay unbay wada faa'iideeyaan meeshii lagu sheegaba masaladaa way masaladu ka hadlay imaamku wuxuu yidhi marka ee in badan oo culimmada sunnada ka mid ah iyo xadiidka waxay qabaan buu yidhi iimaanka iyo islaamku labada kelimo haddii ay isu yimaadaan oo kelimada islaamka iyo kelimatul iimaan meesha lagu wada sheego muslimuun mu'minuun hal siyaaq bay ku wada yimaadeen marka wuxuu leeyahay waxay yidhaahdeen in badanoo ka mida iimaanku wuxuu noqonayaa oo markaa loola jeedaa wixii hadal ah iyo wixii camal ah islaamkuna wuxuu noqonayaa buu yidhi wixii faraa'id iyo waajibaadka samayntooda wixii faraa'id ah ee in la sameeyo laysku farad yeelay samayntiisa la yidhahdaa buuhi waa markii magac walba goonidiisa loo sheego isagoo kii kale la socdo oo la yidhaahdo maalan almuslimuun almu'minuun oo wada socdo marka kelimo walba dabcan ta kale ma dhex gelayso laakiin hadalkay ku wada imaanayaan siyaaqaasay ku wada imaanaya marka sidaasay noqon buu yidhi haddii la kala qaado labada kelimo oo kelimatul islaam baa meel ku timid nas bay ku timid xadiis bay ku timid aayad qur-aanay ku timid meesha kelimatul iimaan kuma imaanin kelimatul islaamka meeshaa lagu sheegay waxay wadataa labadii macnoba macnihii islaamnimadana way wadataa macnihii kelimatul iimaan ay wadan jirtayna iyadaa wadata iyadaa wakiilka ah teediina asaalatan bay u wadataa kelimada kale meesha ka maqanna macnaheedii iyadaa wakiilka ahoo iyadaa xambaarsan labadii macnoba way isla wadataa taagay sidaas wakadalika kelimatu liimaan haddii meel lagu sheego islaamna ayna la soconin macnihii islaamnimadana way wadataa macnihii iimaankana way wadataa markay kala maqan yihiin marka midba midda kaley wakiil ka tahay oo macnaheedii xambaarsanta markay isu yimaadaanna macnaha way qaybsanayaanoo midba macno gooniyay qaadanaysa macnihii ay kala qaadanaysay buu marka sheekhu waxoogaa siduu ku tilmaamay aad uma cadda garannay markay isu yimaadaan markay kale maqan yihiin mid walba macnaha ta kale way wadataa laakiin markay isu yimaadaan mid walba macno gooniyay qaadan buu yidhi macnihii gooniyay qaadanaysay buu wuxuu ka dhigay marka in kelimatul islaamna ay noqonayso faraa'ida iyo waajibaadka samayntooda sida maalan salaada tukashadeeda sekada bixinteeda soonka soomiddiisa xajka samayntiisa faraa'iddaas samayntooda waxaa la dhahaa buu yidhi islaam baa la dhahaa wixii intaa aan ahayn oo qowl lagu hadla ah ama ficil kaloo la sameeyo ana wuxuu ka dhigayaa inay iimaan macnahaas la dhahayo saasuu ka dhigayaa macnahaasi waxoogaa nooc qumuudaa ku jira laakiin sida a'immadu ay taqriirinayaan labada kelima hadday isu yimaadaan waa sidaa uu sheegay midba midda kale macnaheeday qaadanaysa macnahay kala qaadanayaan muxuu yahay marka macnahay kala qaadanayaan waxa weeye islaamka waxaa loola jeedaa markaa acmaasha daahirka ah acmaasha daahirka markaa islaam baa la dhihi tukashadii waxaa lagu itlaaqi islaam shahaadateynka carabka lagaga dhawaaqayo waxaa la dhihi islaam sekada bixinteeda islaam xajka islaam leanna waa acmaal muuqato oo xubnihii samaynayaan ama carabkaa samaynaya ama xubnihii baa samaynaya markaa islaam baa la dhahaya wixii baatin ah oo qalbiga ictiqaadkiisa ah oo usuusha lixda ah iyo wixii la mida rumayntooda qalbigu uu rumaynayana iimaan baan dhahaynaa markaa waana sidii nebigu ku fasiray sal lay slam xadiidkii jibriil markuu jibriil nebiga u yimi sal lay wasalam isagoo nin iska soo dhigay saxaabaduna ay nebiga la joogaan xadiidkii cumar aad garanaysaan ama xadiidu jibriilna caam buu ku yahay waa kii dhihi jiray akhbirnii can ilislaam islaamnimada iiga waran warran muxuu nebigu ku jawaabay alslaamu an tashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu اllah wa tuqiimu الصalaة wa tu'ti الzakaa wa tasuumu ramadaan wa taxuju اlbeyta in istatacta ilayhi sabiila soo ma islaamkii nebigu muxuu ku qeexay marka wuxuu ku qeexay shanta tiir ee islaamnimada dhankaa markaad fiir shanta tiir waxaa ka dhexeeya waa acmaal ama qalbigu waxaan u jeedaa ama waa qowl carabku samaynayo ama waa afcaal daahiroo muuqato xubnuhu samaynaya ayib isla siyaaqii laftiisii baa waxaa ku yimid iimaankii markaasuu yidhi akhbirnii can aliimaan jawaabtaa markuu nabigu bixiyey sal lla lay slam jibriil wuxuu yidhi sadaqta waa runtaa markaasuu haddana yidhi akhbirnii can aliimaan nabigu wuxuu ku jawabay sal lla lay slam aliimaanu an tu'mina biاllahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره مبادئda مبادئ الإيمان ليلaهdee لحda ah buu iimaankana ku qeexay markaasuu jibriil wuxuu ihi sadaqta waa runtaa soo ma marka u fiirso halkaas siyaaq waxaa ku wada yimid islaannimadii iyo iimaankii sidaasoo kale markay siyaaq ugu wada yimaadaan ama aayad ku wada yimaadaan ama hal xadiid ku wada yimaadaan iimaanka waxaa lagu fasirayaa waa acmaasha baatinka ee qalbiga waa rumaynta qalbiga waa mabaadi'da waaweyne qalbigu rumaynayo iimaan baan dhahaynaa markaa carabka iyo xubnuhu waxay samaynayaan iyo faraa'idda iyo waajibaadka iyo waxay gudanayaanna waxaan leenahay markaa waa islaannimo waa markay wada joogaan macnahaasay kala qaadanayaan markay wada joogaan macnahaasay kala qaadanayaan dayib way kala maqan yihiin meel baa waxaa ku soo artay kelimatu lislaam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi ayib muslim waxaa la yidhaahdaa ruuxa afkiisa iyo adinkiisaba dadku ka nabadgalaa meeshaa liimaan lama sheegin soo ma naska kelimatulislaam basaa ku timid alislaamu almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi waxaan leenahay marka waxaan leenahay lagama wado acmaasha daahirkaa keliya lagama wadee waxaa soo gudagelaya acmaashii daahirka ahayd oo waajibaadkii iyo faraa'idii shareecada gudashadeeda waxaa kaloo la socda mabaadidii baatinka ee usuushii lixda ahayd iyo rumayntoodii iyo qalbiga hawshiisiina waa ku jirtaa marka almuslimudaasi waxaa soo gudagelaya ruuxa faraa'idda waajibaadka gudanaya qalbigiisuna u hoggaansan yaho rumaysan yahay mabaadidaa waaweyn ee iimaanka middaasaa laga wadaa almuslimu dantani ayib maxaan ku keennay lianna waxa weeyaan muslim aan ilaahayna rumaysnayn aakharana rumaysnayn malaa'igna rumaysnayn kutubna rumaysnayn ee qadarna aan rumaysnayn muslim noqonayo mabaadi'ii lixda iimaanka hadday meesha ku jirin oo uu keliya tukado oo soomoo salaadoo xajiyo ma soconaysa maya marka muslimka kelimadaasi meeshaa ku timid mabaadidii iimaankana waa wadataa wa kadalika wakadalika lmu'min hadday meel gooniya ku timaaddo lagama wado uun ruuxii qalbiga ka rumeeye waxaa la socota qalbigana wuu ka rumeeyey faraa'iddii iyo waajibaadkii arkaantii shanta ahaydna wuu la imaanaya macnaha maxaa soo baxaya marka labada kelimo markay kala maqan yihiinna way ismatalaan markay wada yimaadaanna macnaha way qaybsadaan markay isu yimaadaan macnaha waa u qaybsan yahay oo midna waxaa lagu fasirayaa acmaasha daahirka ah midna waxaa lagu fasirayaa midda baatinkaa iyo iimaaniyaadka qalbiga hadday kala tagaanna midba macnaheediina way wadataa tii kalena macnaheedu way xambaarsanta sidaas way macnaha waxaa la yidhahdaa bilikhtisaar culimada markay soo gaabinaya waxay yidhahdaan ida ijtamaca iftaraqaa waida iftaraqa ijtamacaa baa la dhahaa ida ijtamacaa hadday kulmaan oo meel isugu yimaadaan naska ku soo wada arooraan iftaraqaa macnahay ku kala tegayaan macnihii bay qaybsanayaan waida iftaraqaa xagga naska hadday ku kala tagaan oyna meel isugu imaaninna ijtamacaa xagga macnahay ku kulmayaan oo midba midda kale macnaheediibay bay xambaarsantay sidaasaa marka lagu gaabiyaa macnaha uu imaamku tilmaamaya hadalkiisanna waa kaa laakiin waxoogaa inaan in laga fahmaa marmarka qaarkood iska adag wuxuu yidhi marka sheekhu wa qaala kaiirun in badan waxay yidhahdeen oo minhum ahlu sunnaha ka a ina aliimaana iimaanku qowlun waa odhaah wa camalun iyo camal la sameeyo walislaamu islaamkuna ficlu maa furida wixii lagu farad yeelay samayntiisa wey cala alinsaani lagu farad yeelay an yafcalahu inuu sameeyo lagu farad yeelay wixii insaanka inuu sameeyo lagu farad yeelay samayntiisa ayaa islaam la yidhahda oo muxuu noqonaa marka wixii samayntiisa laysku farad yeelay waa salaaddii baa kow ah soo ma sakadii xajkii soonkii yacani waa arkaantii waaweynayd waay ayib iimaankiina muxuu ka dhigay qawlun wa camal qawlun wa camal marka meeshaa iyadaabaa waxoogaa ishkaal yar ku jiraayo markay sidan oo kale u kulmaan iimaanka waxayd inuu ku fasiro alacmaalu albaatina saas way macanaha alacmaal ama yaani alusuul alkhamsa oo kale alusuul alkhamsa saasay ayib idaa goortii dukira la sheega buu yihi kullu smin magac kasta magaa magaca uu ka hadlaya waa waa magaca islaamka iyo iimaanka wey macanaha idaa dukira haddii la sheego kullu smin magac kasta calaa xidatii goonidiisa loo sheego madmuunan asagoo loo dumay ila alaakhari ka kale loo dumay oo sida xadiidkaa jibriil oo kale soo ma wayna ku wada yimaadeen mid walba goonidiisu u socdaa mid walba goonidu socdaayo su-aasha hore akhbirnii can alislaam bay ku timid su-aasha dambena akhbirnii can aliimaan baa ku timid hal siyaaq iyo hal xadiid iyo hal sheekay ku wada timaadeen ayb madmuunan ila alaakhari isagoo ka kale loo dumay oo faqiila la yidhaahda almu'minuuna waalmuslimuuna jamiican iyagoo wada socda sidaa oo kale ay ku yimaadaan aw amase mufradayni ama haddii iyaga oo kala socda oo mid walba la kala gooni yeelay oo mid walba goonidiisa uu nas ugu yimaado uriida waxaa loola jeedaa biaxadihimaa midkood macnan macnaa loola jeedaa macnahaasoo lam yurad aan loola jeedin bilaakhari ka kale aan loola jeedin aa waa markay meel ku wada yimaadaan ooy wada socdaan markaasi waa meetaanu nidhi macnahay ku kala tegayaan oo mid walba waxaa loola jeedaa macno aanka kale loola jeeda islaamna waxaa loola jeedaa acmaasha daahirka ay xubnuhu samaynayaan iimaanna waxaa loola jeedaa yaani waxa weye mabaadi'da arkaanta ama tirarka lixda iimaanka iyo wixii la midoo qalbiga laga rumeeyo saasay noqonaysaa uriida biaxadihimaa macnan baa loola jeedaa lam yurad bilaakhari ka kale aan loola jeedin wain dukira haddii la sheego axadu lismayni labada magac midkood baa la sheegay oo aayadda ku soo arooray ama xadiiska ku yimid kii kale meesha lamaba keeninba maxaa dhacaya marka shamila wuxuu kulansanayaa kaa la keenay alkulla dhammaan macnihii labadoodaba macnahoodiibu wada hamil wada qaadanaya wa camahum waana camimaya a waa wada gaadhaya macnihiina waa wada qaadanaya kii meesha ka maqnaa buu wakiil ka noqonaya oo macnaheeda haddii la yidhaahdo muslim oo waxaad ka fahmaysaa macnaheedu inuu yahay ruux qalbigana ka hoggaansamay xubnaha iyo carabkana ka hoggaansamay muslim saasuu noqon mu'min haddaad gooni u maqashana waxaa laga wadaa qalbigana waa ka hoggaansamay xubnahana waa ka hoggaansamay oo faraa'idii waajibaadkii waa gudanaya saasay marka imaanaysaa waa markay kale madax bannaan yihiin macnaha ayb wa kaiirun in badan oo minhum ahlu sunnaha ka mid a ah, qaaluu waxay yidhaahdeen alislaamu islaamku waliimaanu iyo iimaanku waaxidun waa un mid qolo soomayna kala qaadin oo hadday wada joogaan iyo hadday kala maqan yihiin tafsiilkaa mayna gelin qole ahlu sunnaha ka mid ah waxay yidhaahdeen iimaan iyo islaam waa uun laba kelimo mutaraadifa xagga macnaha waaba isku mid saas macnaha haddii ay isu yimaadaan iyo hadday kala maqan yihiin macnahoodu waa uun isku mid saas maanaha waa laba kelimo oo hal macno loo wada isticmaalayo waa sidaasay dheheen buuri maxaa faqaala allahu alla wuxuu yidhi adiladan idilshid marka faqaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajalla wuxuu yidhi waman yabtaqii ruuxii dalba hayra alislaami islaamka waxaan ahayn diinan diin ahaan u dalba waxaan islaamka ahayn ruuxii diin ahaan u raadiyo u dalba falan yuqbala laga aqbali maayo minhu xaggiisa ayib oo seed aayadda loo deliishaday way see qoladan u deliishadeen wuxuu yidhi falow ana aliimaana iimaankii hayruhu islaamnimada waxaan ahay hadduu yahay ay hayruhu hayru lislam wey macnaha iimaanku hadduusan islaamnimada ahayn lam yuqbal lama aqbaleen a ah, haddii laba macnoo kala duwan yihiin oo iimaankuna macno madax bannaan laga wado islaamkana macno madax bannaan laga wado aayadda qur aanka waxay tidhi islaamka diin aan ahayn ruuxii dalbay laga aqbali maayo islaam waxaan ahayn ruuxii dalbay laga aqbali maayo waxaa laga fahmi lahaa iimaanka inaan la aqbalayn soo ma oo see looga fahmaya islaam unbaa lagaa aqbalay haddii lagu idhaha iimaankiiyo islaamkiina way kala macno bedelayna aad tidhaahdo islaam unbaana lagaa yeeli lahaa waxaan islaamna lagaa yeeli maayo macnaheedu waxa weeyaan iimaanku islaamkii ma aha layskamana aqbalayo saasaa soo bixi lahayd bay leeyihi marka sidaasi waxaa ka dhalanaysa islaamkan iyo iimaanku inay isku mid yihiin oo markii la yidhaahdo ruuxii islaamka waxaan ahayn dalba laga aqbali maayo waxay ka dhigan tahay iyadoo la yidhi oo kale ruuxii iimaanka waxaan ahayn dalba laga aqbali maayo marka iimaanka iyo islaamku waa laba kelimo oo isku macno ah aa ah, waman yabtagi hayra alislaami haddii la dhah waman yabtagi hayra aliimaani isu mid bay noqon lahay saasay leeyihin oo macnaha waxa way waa hal shay haddii islaam laga cabirana waa macnihii haddii iimaan laga cabirin waa macnihi istidlaalkaasi yacani qaabkaa loo deliishaday waa istidlaal bushi baa ku jira ah, sidaa loo nabadgelin maayo leanno tafsiilkii aan soo marnay haddaan ku soconnay qoladii hore meeshan kelimatul islaam baa ku timi soo ma oon iimaan la soconin maxay faa'iidaynaysaa markaas ya inay tii kalena wakiil ka tahay soo saas ma waman yabtaqi hayra alislaami markaa waxaa laga hadlayaa diintii oo dhan mabaadi'da daahirka iyo mabaadi'da baatinka kulli baa laga hadlaya markaa marka kelimatuliimaanna macnaheedii way wadataa kelimatulislaamna macnaheedii way wadataa marka waxay matelaysaa macaanidii o dhan bay matelaysaa oo mid middii dambe waa yaani markii la keli yeelo shamila alkulla wacammahum macnahaasay ku socotaa marka saas way macnaha ayb falow ana aliimaana hayruhu hayrulislaami hadduu noqon lahaa lam yuqbal lama aqbalan buuri sax laakiin waxa weeyaan macnahaasi waa kaan soo sheegnay oo sidaas hadda aanu yani waxba u tafsiilinay wuu sax ku yahay wa qaala rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala istidlaalkii baa socda weli ay qoladani deliishanayeen kelimatu liimaan iyo kelimatu lislaam inay isku macno yihiin si walba ama isu yimaadeen ama ha kala maqnaadeen wa qaala allah wuxuu yidhi fa akhrajnaa waanu saarnay man kaana ciddii ahaa fiiha qaryada dhexdeeda oo min almu'miniina abaan ka saarnay famaa wajadnaa ma aanaan helin fiihaa qaryada dhexdeeda hayra beytin guri waxaan ka ahayn oo min almuslimiina muslimiinta ka mid a ah. ah, ayib yaa laga hadlayey waa qisadii nabiyullaahi luut calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam iyo qowmkiisii waay ah, malaa'igtii nabiyullahi ibraahim soo martay ee loogu talagalay qowmu luut inay halaagaan ayaa meesha yimid fa akhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin qaryadii iyo magaaladii iyo deegaankii nebi luut uu ku noolaa markay malaa'igtu yimaadeen waa kii nebi luut la yidhi adiga iyo inta ku rumaysanba baxa marka waannu saarnay waxaan ka saarnay wax alla wixii mu'miniin ahaa waan ka saarnay taasi hadal ma leh waxaa laga dambaysiiyey famaa wajadnaa fiiha hayra beytin min almuslimiin hal guri oo muslima waxaan ahaynba maanaan ka helin degmada soo ma waxay leeyihiin marka waa isku mid aayadda hore waxaa la cabbiray markii laga hadlayay ikhraajka waxaa la cabiray mu'miniin markii laga hadlayey cidday meesha ugu tageen oo heleenna waxaa laga cabiray muslimiin marka waa isku mid un ile qowm luut iyo intii rumaysnaydun baa laga hadlahay marna iyagiibaa mu'miniin laga cabiray marna iyagiibaa muslimiin laga cabiray marka waxay leeyihiin waa isku mid labada kelima haddii sidan mid la isticmaalo ama mu'miniin isticmaal ama muslimiin isticmaal macnuhu waa isku mid saasay daliishada ayadana waxaa loogu jawaabay waxaa arrintaas baraarujiyey shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmatullah sida xaashiyada aad ku arkaysaan wuxuu leeyahay aayaddaa in loo deliishado musama aliimaan waalislaam inay isku mid yihiin waa gaf buu leeyahy waa khalad maxaa yeelay jaءa fi اlkitaabi wالsunna waصfu aqwaamin biاlislaami duna aliimaan buuhi kitaabka iyo sunnada waxaa ku yimid dad islaamnimo lagu sheegay oo islaamnimo loo ogolaaday iimaankiisa aan loo ogolaanin sida qaalat ilacraabu aamana waa aayadda soo socota wa qaala tacaala fii qisati qowmi luut aayaddanuu keenay marka faakhrajna man kana fiiha min almu'miniin wuxuu yidhi waqad danna طaa'ifaة min الnaas ana hadihi اlآaية taqtadii ana musama aliimaani wاlإslaami waaxid a culimaha waxay u qaateen buu yidhi ama koox dadka ka mid ah waxay u qaateen aayaddu inay faa'iidaynayso iimaanka iyo islaamku inay isku shay yihiin wa caaraduu bayna alaayatayn buuhi labada aayadood bay marka iska hor keeneen oo waxoogaa ay sidii wax iska hor imaanayo kale ka dhigeen walaysa kadalika buuhi sidaase ma aha arrintu bal haadihi alaaya tuwaafiqu alaayata aluulaa bal aayaddan iyo aayaddii hore way iswaafaqsan yihiin iskama hor imaasana maxaa yeelay lianna allaha ahbara annahu akhraja man kaana fiiha mu'minan alla wuxuu sheegay ciddii mu'miniin ahayd ee degmadaa deganayd inuu ka saaray wa annahu lam yajid inuusan helin ilaa ahla beytin min almuslimiin hal guri oo muslima mooye cid kale inaan laga helin wadalika sababtaa lagu sheegay marka maxaa halkanna muslimiin loo yidhi markaa horena mu'miniin loo yidhi dadkii la saarayey oo ciqaabta iyo cadaabka iyo halaagga laga badbaadinayay markii laga hadlayey waxaa la yidhi mu'miniin baa laga cabbiray malaa'igtu markay meesha timid qoys muslim ah hal qoys baan ugu nimid bay dhah cidday meesha ka heleen markay ka hadlayeenna muslim bay ka cabbireen farqigu muxuu yahay marka farqigiibuu muujinaya ibnu taymiya wuxuu yidhi marka wadalika lianna imra'ata luutin luut xaaskiisu kaanat waxay ahayd fii ahli lbeyti almawjuudiin gurigaasi meesha loogu tegay muslimkaa ayay ka mid ahayd walam takun mana aynan ahayn min almukhrajiin alladiina najow dadkii la saaray ee badbaadayna ka mid maysan ahayn ayb bal kaanat min alhaabiriina albaaqiina fi lcadaab bal waxay ahayd dadkii hadhay oo cadaabkii halaaggu yani uu uu maray bay ka mid ahayd oo ka qayb galay oo la baabiyey bay ahayd wa kaanat fi اdaahiri maca zawjiha calaa diinihi sida muuqatana inay nebi luut oo ninkeeda ah xagga diinta ku waafaqsan tahay sidaasaa loo haysta daahirka saasay u muuqatay ayib wa fi lbaatini hoos ahaan iyo qalbigana maca qawmiha calaa diinihim waay dadkeediiyay la diinahaydoo diinta dadkeediiiyo tolkeed bay haysatay hoos ahaan nebigana waxay u muujinaysay inay muslim tahay daahirka marka waxaa loo haystay naag muslimad ah baatinkana gaal bay ahayd saas way macnaha khaa'inatan lizawjiha ninkeedana way khayaamaysay tadullu qowmaha calaa adyaafihi yacani markay marti u timaadda nebi luutna ayadaaba ku soo hogaaminaysay dadkaa yimid oo tusaysoo lahayd rag qurquruxsan baa u yimida kaalaya jaaniska iyadaaba iyadaa ugu yeedhaysayba ilan gurigay ka warhaysaa iyo martidiis iyo wixii yimaadeen wuxuu yidhi marka falam tadkhul ma aynan gelin fii qowlihi tacaala faahrajna man kana fiiha min almu'miniin mu'miniintii la badbaadiyey maynan gelin wa kanat min ahli lbeyti almuslimiin laakiin markii magaalada la yimid gurigii muslimiinta loogu yimid ka mid bay ahay wa miman wujida fiihi guriga dadkii laga helay bay ka mid ahay ilan waa gurigu waa gurigii nabi luuta walihada qaala tacaala sidaasuu alla wuxuu yidhi famaa wajadnaa fiiha hayra beytin min almuslimiin wabihaadaas taas sababteed baa tadharu waxaa muuqanaysa xikmatu lqur'aani qur'aanka xikmadiisa xaysu dakara aliimaana buu sheegay lamaa ahbara biاlikhraaj bixinta marka la sheegayo faakhrajna iimaan baa la cabiray wadakara alislaama buu sheegay lamaa ahbara bilwujuud helidda guriga iyo cidda laga helay markii laga warramayeyna islaannimaa la sheegay warka murtidiisu waxa waaye muslim yaa la yidhaahdaa muslim soo ruuxii uun eh, annaga aan u dhaqaano waay wixii ilaahay u qarsoon ilahay buu qarsoon yahay laakiin muslim waxaa soo gelaya munaafiqiinta soo ma dadka masaajidda ku tukada oo acmaasha daahirkaa la yimaada oo shahaadateynka qiraya laakiin qalbiga gaalnimadu ugu qarsoon tahay adduunka intaan joogna annaga waxaan leenahay waa muslimiin axkaamtii muslimiintaanan siinayna soo saas ma laakiin mu'min marka la yidhaha ma munaafiq baa gelaya maya mu'min munaafiq waa ka baxayaa intaa markaad fahamto guri muslim ah hal guri baanu ugu tagnay meeshii la dhihi jiray qura qowmi luut deegaankii nebi luut loo diray hal guri oo muslimaan ugu tagnay guriga ayaa ku nool mu'miniin baa ku nool munaafiqadna way ku nooshay soo ma munaafiqad bay way ku nooshay oo ah xaaska nebi luud soo ma ayib meeshaa marka la joogo tacbiirka la cabbirayo oo dadkan guriga ku wada nool soo geli karaan waa islaam maxaa yeelay haweentani gaalnimo ma muujisanayso soo ma gaalnimo ma korkaa muslimad bay ka tahay sidaas daraaddeed muslimad baa lagu itlaaqi yacni acmaashii way la imaanaysaa daahirka wixii laga rabay wixii diintu ka rabtay gaalnimadu qalbiga unbay ugu jirtaa halkaa markii la joogo gurigan waa wada muslim yaa gelaya haweentanaa gelaysa uurka gaasha ka ah muslim baa markaa la cabiray maxaa yeelay daahirkaa islaannimay u wada muuqdaan markii la yimid ciddii la badbaadinayey oo iimaan saxa lagu badbaadinayeyna waxaa galay keliya dadkii iimaantu imaamku dhabta ka ahaa soo ma halkaa marka waxaa la cabbiray iimaan baa la cabbiray yaa baxay markaa ya naagtii baa baxday soo ma a fa akhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin haweentii nebigu lama socoto markaa way hadhay laakiin famaa wajadnaa fiiha hayra beytin min almuslimiin way gashay soo ma muxuu noqonaa marka wuxuu noqonayaa muslim waxaa la yidhaahdaa markay labada kelima isu yimaadaan qaacidadeenniba weli aayaddu ku socotaa oy sax ku tahay oo ah mus maadaama labadii kelima meesha ku wada yimaadeen oo ah yaani maa wajadnaa fiiha hayra beytin min almuslimiin soo lama sheegin ayib akhrajnaa man kana fiiha min almu'miniin kelimat liimaanna waa la sheegay kelimat lislaamna waa la sheegay maxaan soo sheegnay marka meel hadday isugu yimaadaan maxaan soo marnay inay macnaha ku kala tegayaan sidan way marka hadda min almuslimiin acmaashii daahirkayd baa laga hadlaya ee haweentuna ku jirto ka mid ahay naagtiis xaaska nebigu min almu'miniin maxaa laga hadlayaa marka acmaashii baatinka ahayd ee qalbigii iimaaniyaadkii rasmiga ahaa soo ma waana midda badbaadada keenta amaa islaamkii daahirka ahaa iimaankuna marka uusan la soconin isagu badbaado waa keeni waaya sidaas daraaddeed aayaddu ma tusayso labada kelimo inay hal macno loo wada isticmaalaye bal waxay ku tusaysaa xaqiiqadeedu in labada kelimo hadday meesha isugu yimaadeen mid walba macno khaasa loo isticmaalayo oo kelimatulislaamna loo isticmaalayo acmaasha daahirka iyo afcaasha daahirka ah kelimatuliimaanna loo isticmaalayo eh, acmaasha baatinka iyo iimaanka qalbiga iyo mabaadida usuusha ee qalbigu rumaynayo sidaas way macnaha marka yacni waxa weeyaan istidlaalkoodu mar labaad aayaddan ay u daliishadeen labada kelimo inay isku macno yihiin istidlaalkaas sax ma maxaa saxa waxaa saxa hadday isugu yimaadaan isu yimaadaan labada kelimo inay macnaha ku kala tegayaan hadday kala maqan yihiinna inay mid walba tii kale macnaheeda xambaarsan tahay ayaddun waxay ka mid tahay adilada madhabkaas marka madhabkii horeen ku bilownay adiladiisay aayaddu ka mid tahay markii macnaheeda la xaqiijiyo sida hadda ibnu taymiya caleyh raxmatullah uu xaqiijiyey macnaha wa minhum waxaa ka mid a aimada sunnada iyo xadiidka waxaa ka mid a man dahaba cid ku tagtay oo martay ilaa ana alislaama islaamku mukhtasun inuu yahay mid lagu khaas yeelay bilistislaami hoggaansan lilaahi ilaahay loo hoggaansamo waalkhuduuci iyo khuduucid lilaahi alla loo khuduuco waalinqiyaadi iyo hoggaansan lixukmi xukumkiisa loo hoggaansamo fii maa shay dhexdiina loogu hoggaansamo huwa addoonkuba mu'minun uu yahay mid rumaysan bihi isaga aa yani waxa weeyaan waxaa la dhahaa buu yidhi oo culimada qaarkood yidhaahdeen islaamku wuxuu khaas ku yahay inaad ilaahay u hoggaansanto u khuduucdo isu dhiibto xukunkiisa u hoggaansanto waxa aad rumaysan tahay dhexdiisa marka meeshaas iimaan iyo istislaam labadaasuu ka dhigay ayib kama qaala tacaala sida uu yidhi oo kale alleh qaalat alacraabu qolyihii ree baadiyaha waxay yidhaahdeen aamannaa waan rumaynay qul waxaad tidhahdaa lam tu'minuu maydaan rumaynin iimaankaad sheeganaysaan saaad u sheeganaysaan uma jiree walaakin quuluu waxaase dhahdaan aslamnaa waan islaamnay walamaa yadkhul ma uusan weli gelin aliimaanu iimaanku fii quluubikum quluubtiinna weli muusan gelin waa la rajaynayaa inuu geli doono laakiin weli muusan gelin aayaddaasi daliisha yacani waxa weeyaan madhabkani asaga laftiisu waadix maaha kuwii horeu u yara egyahay leanna in la istislaamo ruux xukunka ilaahay u hoggaansamo waxa uu rumaysan yahayna uu noqdo oo shayga uu rumaysan yahay haddana uu xukunkiisa u hoggaansamo tii horay u yara dhowda u yara egtaha macnaha adiga madhabkani waxay deliishadeen buu ley qolyaha qaba aayaddan ay deliishadeen qaalat alacraabu aamanaa meesha maxaa ku sugan marka kelimatu liimaan iyo kelimatu lislaam soo aayadda kuma wada imaan qaalat alacraabu aamanaa qul lam tu'minuu walakin quluu aslamna walamaa yadkhulu اliimaanu fii quluubikum ayib ayagu marka waxay wataan waxay dhaheen aamanaa ayib waan rumaynay waan rumaynadaa goormay leeyihin markay saa usoo islaameen iyagoo iska cusub bay durbo waxay yidhaahdeen waan rumaynay tii baa loo diido waxaa la yidhi weli iimaan maydan gaadhine qalbigiinnana weli iimaankii ma geline laakiin waxaad tidhahdaan waan islaamnay maxaa laga wadaa nimanku markay yimaadeen waan hoggaansanno waan isdhiibnay xukunka ilaahay baan diyaar u nahay oon u hoggaansan nahay intaasay keeneen inta laydinku haya waa intaa intaasina waxaad ku sheegan kartaan waa islaannimo amaa iimaan weli maydaan gaadhin baa layidhi suga saas horta u daliishanaya laakiin siday a'immadu caddaynayaan aayaddan tafsiirkeeda waxay qabaan laba madhab bay qabaan madhab waa madhabka uu rajaxayo alimaamu albukhaari iyo keyrkii oo wuxuu leeyahay nimankan aayaddu ka hadlayso acraab munaafiqiina bay ahaayeen niman reebaadiye ah oo munaafiqiin ah oo u yimid nabiga sal lla alay slam oo diinta soo galay laakiinuu islaamka inay u hoggaansameen muujistay qalbigoodase gaalnima ku jirta oo munaafiqiin ah bay ahaayeen markay yimaadeen oo nabiga u yimaadeen sal lla alay wasalam ayaa waxay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay hadda allah ogaayo inuuna qalbigooda iimaan jirin ilaahay baa ka warhaye wuxuu yidhi waxaa lagu yidhi quuluu aslamna waan islaamnay dhaha laakiin qalbigiinna iimaan ma gelin weli marka maxaa loo diiday islaamnimaa loo sugay iimaan baa loo diiday saataan soo lahayn munaafiqu wuxuu gelayaa ilaaqa muslim buu gelayaa soo ma marka waad un isdhiibteen oo xukumkii sharcigaad isu dhiibteen oo dawladdii nebigaad hoos timaateen oo in axkaamtu shareecadu idinku dul socotaad oggolaateen lafihiinnaadna u baqdeenoo yacni waxa weyaan xoolihiinni iyo naftiinna unbaad badbaadinayseen islaannimo sheegta iyo hoggaansan noocaas laakiin iimaanka qalbiga munaafiqiin baa tihi qalbigiinna weli iimaan ma gelin soo ma sidaa haddii la mari lahaa warku waa iska cadya nimanku hadday munaafiqiin ahaan lahaayeen waxa loo diidan yahayna waa asluliimaan oo qalbigoodaba ma gelin waxa loo qirayana ee loo ogol yahayna waa hoggaansanka munaafiqiintu xukumka sharciga u hoggaansan yihiin sidaasay noqon lahay madhabkaa waxaa rajaxaya alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah oo wuxuu leey munaafiqiin bay ahayen madhabka ay marayaan ibnu cabaas ibraahim annakhaci qataada ibnu jariir altabari ibnu kathiir iyo a'imo badane ay marayaan waxay leeyihiin nimanku munaafiqiin ma ahayn nimanku mu'miniin bay waxay ahaayeen dad cusub oo daacad ah gaalnimo kuma jirin laakiin maxaa dhacay markay sidaa diinta usoo galeen baa waxay isgaadhsiiyeen maqaam ayna gaadhin markay saa usoo galeen diinta oo ay soo islaameen oo la rabay inay dhahaan waan islaannay baa intay kor isu qaadeen baa waxay isgaadhsiiyeen maqaam iimaan dhammaystiran soo ma maqaam saray isgaadhsiiyeen markaasaa la edbiyey oo waxaa lagu yidhi islaannimaad joogtaan weli laakiin iimaan dhammaystiranoo kaamila weli quluubtiinna kuma sugnaaninoo ma qabsanin weli waxbaa idiin dhiman ee niman yaho meeshaad laacdeen weli maydaan gaadhina u yara kaadiya haa waxaana laga fahmay bay leeyihiin walammaa yadkhulu iliimaanu fii quluubikum lamma kelimada la yidhahdo sideedaba waa xarfu nafyi waay laakiin xarfu nafyi weeye limaa yutawaqac xusuuluhu wax la sugayo inuu imaan doono oo dhici doono baa lagu anfiyaa welise aan dhicin lamta way ka macno bedelantah saas way macnaha nin aada sugaysa martalan inuu yimaado oo imaanshihiisu dhow yahay lam ya'ti ama lam yaji in loo isticmaalo ma ah waxaa loo isticmaalayaa lammaa yaji Ah, weli muusan imaanin laakiin waa la rajaynayaa imaanshihiisa walammaa yadkhul weli muusan gelin waase inuu galaa la rajaynayaa soo ma macnahaasay ku tusiyo waxa loo diiday waa maqaamkay isla gaadheen soo ma maqaamkay durbadh gaadheen oo isla laaceen leanna maxaa u udhexeeya macnaha marka la maro alislaam waaliimaan waalixsaan saddexdaa kelimo midba midda kale ka khaasan tahay alislaamu acam waliimaanu akhas min alislaam waalixsaanu akhasu min aliimaan saas maanaa yacni kelimatulislaam baa guda weyn saas daraaddeed waxaa soo guda gelaya xataa munaafiqiintaa gelaya soo ma kelimatulislaam waxaa ka khaasan oo ka guda yar kelimatuliimaan oo waxaa baxaya munaafiqiintii kelimatuliimaanna waxaa ka sii guda guda yar oo ka khaasan kelimatulixsaan oo mu'miniintiibay sii kala reebaysaa soo ma akhbirnii can alixsaan an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak yaa sifadaa qaadan kara khaasatu ahli اliimaan soo ma dadka ahluliimaanka dadkooda khaaskaabaa qaadan kara marka kelimaadku saasay kala yihiin waxa loo diid loo ogolaaday marka waa tii caamka ahayd haa isquuluu aslamna meeshii kore waad soo gasheen laakiin meeshaa xeradii ka sii khaasanayd ee weli aydaan gaadhin yay sheegteen tiina waan gallay maya baa la yidhi taa u kaadiya soo ma adiga waxa weeyaan kaba soo qaad xayndaabka kore xayndaabka kore markaad soo gasho masaajidkeennaba ka soo qaad iriddaa kore markaad ka soo gasho meesha kabaha intaan layska siibin lasoo maray meeshaa markaad soo gashay baa waxaad tidhi masaajidkii baan galay a ah. markaasaa waxaa lagu yidhi warimaadida gelina u kaadi a ah. maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa gelitaankii weli maadan gaadhin rasmiga ahaaye intaad ka gelayso sug oo waxaad tidhaahdaa uun weli iriddii baan hadda marahayaa soo ma iriddii baan maray xayndaabkii koraan soo galay laakiin masaajidkii baan galay ha sheeganin macnuhu waa intaa macnaha marka waxaa loo diidan yahay macnihii khaaska ahaa waxaa kaloo dhici karaysa sida a'immada qaarkood aad marayaan sideedaba kelimada marka la itlaaqo waxay ku dhacdaa akmal macaaniiha bay ku dhacdaa iimaan marka la itlaaqo wuxuu ku dhacayaa aliimaanu alkaamil sidaas daraaddeed markay yidhahdeen aamanaa waxay sheegteen kamaal aliimaan walamaa yadkhulu liimaanu fii quluubikumna waxaa la anfinayaa kamaalu liimaan aslu liimaan looma diidana soo ma leanna iimaanku goormuu kaamil noqdaa iimaanku wuxuu ku kaamil noqdaa acmaashan ruuxu uu samaynayo sidaas daraaddeed mu'miniintu waa kaan soo marnay bacduhum akmalu iimaanan min bacd soo ma marka iimaanka dhammaystirnaantiisii bay sheegteen waa la edbiyo waxaa la yidhi maydaan gaadhinee islaannimo ku ekaada quluu aslamnaa sidaasi ayay marka marayaan aimadaasi waana sida taqriiban xooga badan ee raajixa waxaana ku fadhiya sidoo kale xadiidkii sacd bn abi waqaas fi saxiixi fi saxiixayn a ah, wuxuu yidhi sacd bn abi waqaas nebigaa sal alla alay waslam wuxuu qaybinayey eh, muxuu ahay xooluu qaybinayay raggii buu siiyey markaasuu wuxuu qadiyey buu idhi oo uusan waxba siinin raggii meesha joogay ninkii igulaba cajab badnaa ninkii igula cajab badnaa ayuu qadiyey buuhi raggii kalena waxbuu siiyey markaasaa waxaan idhi bu yaa rasuula allah maad hebel siisa wallahi innii araahu mu'minan ah, waxaan u arkaa inuu mu'min yahay maxaad u qadinaysaa maad wax ka siisa waxaad qaybinaysaa markaasuu nebigu wuxu uhi sal ly slam aw muslim mise muslim sacad waa ku celiyey wuxuu yidhi innii araahu mu'minan rasuulka ilaah mu'min baan u arkaayo wax ka sii aw muslim buu nebigu uhi sal ly slam markaasuu haddana ku celiyey rasuul ilaahay oo mu'min inuu yahaan arkaayo maad wax siisid aw muslim buu nabi ur sal ly slam maarta adiga ruuxan waxaad u qiri kartaa innaga hadduso masaajid kuma jiro dadkan waxaad u qiri kartaa ood u oggolaan kartaa oo aad yacani shahaadadeeda qiri kartaa inay dadkani acmaashii daahirkaa gudanayeen salaadaha tukanayeen yacani waajibaadka gudanayeen islaannimo baad u qiri soo saas maa amaa qalbigooda maxaa ku jira waa rajaynaynaa inuu isaguna saxsan yahay laakiin miyaan qiri karna ya quluubta waxa ku jirta markhaatigeeda ma furi karna acmaasha daahirkaa ma furi karna ilaah wuu tukan jiray maa dhihi karna ilaahay wuu tukan jiro se kuu bixin jiro waa soomi jira waan arki jirnay masaajidkana waan ku arki jirnay laakiin haddii lagu yidhaahdo adiga qalbigiisa waxa ku jiray ma sheegi kartaa ya maya soo ma allahuma inaad uurkubaalla tahay suufiya ah mooye wadaadkii quluubta ogaa isaga <laughs> ee uurkubaallaha ee sheegtay inuu waxa quluubta ku jira ka warhay kaa baabkiisa waa baab kale marka yacni waxa weeyaan quluubta mas'aladeedu ma qiri kartid ilaahay baa la jirtaa tabaaraka wa tacaala laakiin waad u rajayn kartaa ruuxani daahirkiisa markaad fiiriso baatinkiisa markaa waad u deliishan kartaa inuu fiican yahy sidaas way macanaha marka aw muslimtaasi waxa weye nebigu baraya sal lay slam yani waxa weye shahaadada aad aad aad aad aad aad adiga aad markhaati furi karto inuu muslim yahay markaasuu nebigu wuxuu ku yuri sal lay slam dadka aan wax u qaybinayo wax siinayo macnaheedu ma aha iyo kaan ka tegey kaan ka tegey inaan muxuu ahay nacayb uga tegey ma ama diin xumo uga tegey bal dad baan siinayaa kuwa aan ka tegey baanan ka jeclahay kuwa aan siinayana waxaan u siinayaa cabsi aan ka baqayo haddaan siin waayo inay naar galaan oo diintaba ay diintoodu khatar gasho kuwa aan ka tegayana waxaan uga tegayaa diintoodaan ku kalsoonay marka xikmaddaasaa ku jirta mooye ugama tegaya bimacnaa diin xumo ugama tegin macnahaasuu nebigu u sheegay sal alay slam xadiiskiisa ku timi ayib aayaddu marka macnaheedu saas aw muslimtaa iyo quuluu aslamnaa iyo macaanidaas ayaa isku mid macnaha wa qaala alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala way galladaysanayaan nebigow calayka korkaaga waxay ku galladaysanayaan oo ku sheeganayaan an aslamuu inay islaameen qul waxaad tidhahdaa laa tamunuu ha galladaysanina calaya korkayga islaamakum islaamnimadiinna korkayga ha ku galladaysanina bal iskaba dhaafay allahu alleh ayaa yamunu gallad calaykum korkiinna ku leh yacani gacan iyo gallad isagaa korkiinna ku leh an hadaakum inuu idin hanuuniyey darteed liliimaani iimaanka idinku hanuuniyey ayaddinani waxay ahayd muxuu ahaayey qolyo iyagana acraab ahoo soo islaamay ayaa islaamnimaday soo islaameen baa waxay ka dhigeen sidii waxay nebi maxamed u galeen ooy abaal ku leeyihiin ooy gacan u geysteen islaamnimadiibaba waxay ka dhigeenba adaan kuugu danaynayniba adaan dan kuu samayn oo maxaad ii samayseen aniga waxay yidhaahdeen carab baa kula dagaalantay annagu maanaa kula dagaalamay way ku diideen annagu maanaa ku diideen waa iskaa garab taagnay waan kuu hiilinnay oo haddaad intaasoo dhan samayseen ma idinkaa ku danaysanay mise anaad iigu danaynaysay ya ma dantiinnaa mise aniga dantayda waay waa iyaga dantoodii wixii iyaga dantooda ahayd bay ka dhigeen waxay nebi maxamed ugu danaynayaan markaasaa rabbi wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala dushaaday gallad iyo gacan ku sheeganayaan ee waxaad tidhaahdaan aniga gallad iyo gacan idinku iguma lihidin korkayga waxaad ii tarteenna ma jiro laakiin allah idinka gallad iyo gacan idinku leh inuu iimaanka idinku hanuuniyo darteed islaamnimadan aad qaadateen iyo diintan aad qaadateen iyo khayrkan laydin siiyey waa shay ilaahay gallad uu idin nicmo uu idin siiyey wey gallad buuna idinku leeyay shaygii idinka galladda laydinku lahaa inaad aniga iga dhigtaan inaad gallad igu leedahin sax maa waa la saxay marka niman noocaasay ahaayeen acraabtaas marka yaani waxa waa sida dad badan ay yihiino dad badan baa khayraadkay samaynayaan iyo diinta iyo iimaanka iyo daacada iyo dacwada iyo yacni khayrkay diinta u qabanayaan ama mujtamaca u qabanayaan kaanna waxay ka dhigayaan sidii iyagoo yaani cid galad ku leh war waxaan adaa galad lagu leh adaa lagu waafajiyey adigaa ilaahay tabaraka watacala khayrkan ku waafajiyey oo wanaag badanoo dad uu ka qadiyey adigaa rabbi ku siiye tabaaraka wa adaa marka gallad lagugu leeya ninna gallad kuma leh saas way maanaa adaa gallad lagugu leey wuxuu leeyahy marka sheekhu wahaadaa kani aydan ku noqonay aydan lagu noqoye daliilun daliil waay liman cid buu daliil u yahay qaala yidhi humaa iimaanka iyo islaamku waaxidun waa mid aa iimaanka iyo islaamku waa isku mid qoladii qabtay baa aayaddana deliishanaya say u deliishanayaan yamunuuna calayka an aslamuu islaamnimay sheegteen soo ma islaannimaday sheegteen alla markuu ka jawaabayn wuxuu yidhi bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan marka iimaanna waa loo suga allah u sugay islaamnimona iyagaa sheegtay macnaha waxa weye marka iimaankii iyo islaamkii waa isku macno laakiin kama laasimayso madhabkii aan soo marnay saxda ah oo in la kala qaado ah markay isu yimaadaan haddaad madhabkaa aayadda aad ku fasir tafsiir kaa mariso maxay noqonaysaa yamunuuna calayka an aslamuu acmaashan daahirka ay samaynayaan yay kugu gallad sheeganayaan inay ku kuu hiiliyeen ku raaceen ku xoojiyeen garabkaaga istaageen yacani waajibaadka shareecada la yimaadeen taasay gallad ka dhigteen adig kugu gallad sheeganayaan ayib waxaa la yidhi markaa kadib bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan maxay noqonaysaa marka taasina allah inuu mabaadi'da iimaanka idin waafajiyey ayuu gallad idinku sheeganaya marka tan waxay noqonaysaa acmaashii baatinka ahayd ee qalbiga taa horena waxay noqonaysaa acmaashii daahirka ahayd sidaasay marka ku soconaysa kulli nusuusta oo dhan macnaha tafsiilka ah oo markay labada kelima isu yimaadaanna macnaha inay ku kala bedelan yihiin markay kala tagaanna in ay mid walba macno khaasa qaadanayso taasaa waxay ta waxaan ujeedaa macne tii kale macnaheedii inay wadato taasaa macnaha lagu wada fasiraya oo aayadka la marinaya macna ayib wayaquuluuna waxay leeyihiin ahlu sheekh ibnu taymiya caleyh raxmat ayaa sidoo kaleeto xaashiyada saaad ku arkaysaanba waqad saara annaasu fii musama alislaami cala alaaati aqwaal qiila huwa aliimaan islaamku waa uun iimaanka wa huwa ismaani limusaman waaxid waa laba magacoo hal shay uun hal shay magac u wada ah waqiila waxaa la yidhi huwa alkelima islaamku waa carabkaoo lagaga dhawaaqo wixii afka lagaga dhawaaqa islaamka ah. inta kalena waa iimaanka wuxuu yidhi markaa kadib laakina ataxqiiqa sida la xaqiijiyey waxa weeye ibtidaau ibtidaa'an huwa maa bayanahu nabiyu sal lla ly slam lama su'ila can alislaami waaliimaan tafsiirkii nebiga uu ku fasiray sal lla ly slam markii islaamnimadii iimaanka la weydiiyey fafasara alislaama bilacmaali aldaahira islaamka muxuu ku fasiray acmaasha daahirka ee muuqata oo ah shahaadatu an laa ilaaha ila allah iyo iqaamu salaa iyo itaa'i zakaa iyo arkaantii buu ku fasiray waliimaani iimaankiina wuxuu ku fasiray wa fasara aliimaana dhe iimaankana wuxuu ku fasiray bilusuuli alkhamsa usuushii shanta ahay bilusuuli alkhamsa miyuudiin qore alimaanu biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warasulihi walyawmi اlaakhiri wabilqadar bilusuuli sitta inuu yidhahde soo saas ma usuul sitta ayuu ku fasiray nebigu sal ly slm ayib falaysa ma ahaanin buu ihi lanaa annaga nooma ahaanin idaa jamacnaa markaan kulminno bayna alislaami waaliimaan iimaankaiyo islaamka markaan kulminno hal meel ku wada keenno nooma ahaanin an nujiiba inaan ku jawaabno biqayri maa ajaaba bihi nabiyu sal lla alay slam nebigu wuxuu ku jawaabay waxaan ahayn oo nebi maxamed baaba caddeeyey oo midba manac macno u yeelay markay isu yimaadeene ma jidkaa jid aan ahayn baan annaga mari karnaa we wa ama idaa ufrida haddii la keli yeelo liimaani magaca iimaanka haddii gooni loo dhigo fa fainahu yatadamanu lislaama islaamnimadana markaa wuu wataa acmaashii daahirka ahaydna ee islaamnimada lagu magacaabi jirayna ayadana markaa wuu wataa ayib wa idaa goortii ufrida la keli yeelo alislaamu islaamnimada markii gooni loo sheegana faqad yakuunu inuu ahaadaan laga yaabaa maca alislaami mu'minan islaamnimada la jirankeeda iimaankii inuu wataa dhici karta bilaa nisaacin dood la'aan faqad yakuunu muxuu yidhi marka meesha iyada tii hore u fiirsada tii hore muxuu yidhi falaysa lanaa an nujiiba maya idaa ufrida ismu اliimaani fainahu yatadammanu اlislaama qaطcan soo ma iimaanka haddii la gooni yeelo shaki la-aan islaamkiina waa wataa laakiin markuu ka hadlayey islaamnimada marka la gooni yeelo wuxuu yidhi faqad yakuunu maca alislaami mu'minan inuu mu'min noqdaa dhici karta islaamnimada la jirankeeda bilaa nisaac waxaa kaloo dhici kartaa meesha ku jirta inuusan islaamnimada loo sheegay iimaan u dheerayn soo ma meesha maxaa laga wadaa marka ya ya munaafiqi baa geli kara saas macanaa karo oo islaam haddii la itlaaqo kama laazimayo iimaanku soo ma islaam haddii la itlaaqo inuu iimaankii la socdona waa dhici karta inuusan iimaankii la soconin waa dhici karta oo midda dambe marka munaafiqii waay soo ma laakiin iimaan haddii la itlaaqo qaطcan markaa islaamnimadu waa la socota leanna iطlaaqu اlakhas yashmalu اlacam saas way macnaha haddii midka macnaha khaaskaa la sheego kii ka korreeyeyna waa qaadanaya laakiin iطlaaqu اlacam laa yatadaman alakhas macnuhu saas way macnaha kan kore ee guud haddii la sheego kii hoose inuu soo hoosgelayo laazim ah inuu hoos galona waa dhici karta oo soo galo inuu ka baxsayna waa dhici karta macnuhu saas way macnaha wayaquuluuna ahlu sunnuhu waxay leeyihin ina allaha alla yukhriju wuu saari min annaari naarta wuxuu ka soo saari qowman dad oo min ahli tawxiidi ahlu tawxiidka ka mid bishafaacati shaaficiina kuwa shafaaco qaada shafaacadoodu ku soo saaraya wa biraxmati iyo naxariistiisa halkaa ku ekeen hada billahi tawfiiq wsali allahuma w cala nabiyina moxamed wala ali w saxbi slm